ذكر من أخرهم يحل waan akriya xalay maa kaana shaksun axaba ilayhi ru'yata min الnabiy xalay waan akriya waan akriya أخبرنا النضر بن شميل اللغوي المحدث قال حدثنا إسرائيل ابن من إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال أخبرنا ميسر بن حبيب ثقة إمام قال أخبرني المنهال بن عمرو المنهال بن عمرو وصدوق سونا ثقة على أقل تقدير قال xadaثتنii cاaئشha بنت طلحة بن cubaydالlah waa imaama taabiciya ثiqa jaliila wey can cاaئشha radي الlahu tacaalى canha qaalad waxay tihi caaئشha maa ra'aytu ma arag أxada ruux oo min الnaasi bini aadamka ka mid aho kaana ahaa ashbaha mid oga ekaansho badan biالnabiy nebi maxamed kalaaman xagga hadalka walaa xadiiثan xagga sheekada walaa jilsatan xagga fadhiga iyo qaab fadhiga min faatimata binti muxamed nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qaraabadiisii iyo ahalkiisii iyo faraciisii iyo usuushiisii xataa wax faatimo o gama arag bay caasho leeda lanna faatima waxay ahayd jeex nabiga laga jeex inamaa faatimatu inamaa hiya badcatu mini aad bay ugu eeg nabiga xagga hadalka xagga qaab socodka xagga hoomaalka dhan kastaba aad bay u shabahaday caaisha waxay tiri wa kaana anabiyu rasuulku wuxu salawaat ullahi wasalaamu calayh idaa ra'aaha caaisha markuu arko faadima markuu arko qad aqbala iyadoo soo qaabisho soo socota raxaba biha waa soo dhowan jira markay aabbaheed soo booqtay guryaha nabiga timaado oy nabiga soo booqata faatima nabigu waa soo dhowan jiray salawaatu wasalaamu calayh ilmaha loo dhalay ha u dhaqaaqin hawshu ma ah waalid baan anugu maa lii yimaado aniga maa lay soo dhoweeyey warku ma ah ilmaha inta aad xaq ku leedahay in la-eg buu kugu leehay qalbi furaashuu kaa rabaa inaad soo dhoweysu kaa rabaa wejiga in laga dadba ma ah marmar xoogo waa la dhuujin karaa waa la cadaadin karaa si loo canaanto waa la carbin karaa xoogow ciqaabna waa leeyahay laakiin waalidku waxaa la rabaa waalid furfuran oo ilmaha soo jiidanaya oo xurmaynaya inuu noqdo soomaalida waxay tiradaa waalid habaar leh ilmana cuqubalay dheheen marka waa lasdhaafsanhayaa hawsha idan nabigu sal ly slam waa istaagi jiray waa soo dhowan jiray gabadhiis qad raxaba biha uma qaama waa istaagi jiray ilayha ilaa faatimata faqabalha waana dhunkan jiray oo intuu istaago oo nabigu salaamo oo soo dhoweey yuu haddana dhunkan jiray salawatullah waslamu alayh waa iyadoo caruur dhashoo islaam weyno ma aha marka yahaad markaa laga hadlayo ayib uma akhada biyadiha gacanteedu qaban jiray fa biha waa la iman jiray gacantu soo qabtu soo kaxan jiro meeshuu fadhiya soo fadhiisin jiray xaguu kaga hortegi jiray maa fadhiga lagu sugaya maaha xataa yujlisaha ilaahu nabigu fadhiisiiyey faatima fii makaanii boosku fadhiyey wa kaanat ayaduna waxay ahayd idaa ataaha annabiyu rasuulku hadduu boogo u tagoo soo salaamo raxabad bihi rasuulka waa soo dhowan jirtay uma qaamad ilayh waa u istaagi jirtay faqabalathu nabiga waa dhunkan jirtay faqabalathu ayadna waa dhunkanaysa ilaan aabbaheed baaba baray ayib ilmuhu marka qaabka u dhaqanta waa dhaqmahaya isagoo baari oo wanaagsan oo khayr badan haddana haddaad noqoto jaguug qafal marjaca oon jidna ka bixin jidna gelin ilmuhu caasibaad kugu noqon adaa barya caasinimadka in yar hadduu khaldamo haddaad dhurbaxa iyo canaan iyo habaar iyo balaa iskugu dari oo dulqaad aadan lahayn oo sabir aadan lahayn rafaadaya cudad nafsi buu qaadaya waliba cud nafsi ba ku dhacaysa waxaa laga qaadanaya marka ahalka iyo qaraabada iyo dadka eh, hooyada iyo waalidka dadka noocaas inaad u istaagi ood soo dhoweyn ood dhunkan karto baa laga qaadanaya xataa kubaraba ha ahaadee bacdu salafka waxay leeyiin laakiin afka lagama dhunkan karo mar hadduu ruux weyn dumarna yahay af kama dhunkan karto hooyada iyo xaaska iyo maxaan ku dhahay caruurtada iyo gabadhaas intaba ayb wadaadahu saas maalig baa kamida ah ragga sidaa meelaha dhabannaha iyo wejiga iyo gacmaha iyo mooye afa laga agbix maay leey kolley wax daliila ma aysan keen laakiin waxay dhaheen dhaqankii salafka ma ahayn bay yidhahdeen <clears throat> wa anaha dakhalat maxaa tiri maxaaskaada waanta niyo sharif waa ku sida waxaad kharibaysaa anahaa faatima dakhalat cala nabiyi nabiga u gashay salawaat ullahi wasalaamu alayh fii maradihi aladii qubida fiih nabi maxamed salawaat ullahi wasalaamu calayhi xanuunkuu u dhiman jiray geeridii cudurkii geerida nabiguusan ka kicin bay booqatay maalin maalmaha ka mid a wa annaha dakhalat cala anabiy fii maradihi xanuunkiisa bay ku booqatay alladii xanuunkaasoo qubida la qibdooday oo la oofsaday oo nabigu uu xijaabtay fiihi fi lmarad faraxaba bihi nabigu waa soo dhowey waqabalaha waana dhunkaday wa asara ilayha xuna ku siraystay dhegtu afka u saaray sida asagoo waagu fiyooba uu soo dhawayn sal slam ayib markaasuu weliba sir u sheegay meeshana waa la fadhiya haween fara badan baa fadhiya xaasaskiisii ah ayib waxaa laga qadanaya culimadu leeyihiin in dadku markuu fara badan yaha la wada fadhiya ruux ka mida aad wax ku siraysan karto oo dhegta afka u saari karto oo aan meeshan ay soo gelin laa yatanaajaثnaan duna ثaaliث meeshan ma aylehin baabka kuma jirto waadana waxay dheheen waa baabkaas waa baabka qaraabada dadku haddii la wada fadhiyo qaraaba layoona dhib jirin laba ruux xoogo dhegta afisku saar karaa <clears throat> fabakat way oyday marka faatima nabigu wuxuu u sheegay salawaatu ullahi wasalam xanuunkan hadda uu xanuunsan yahay inuusan ka kacayn oo geeriyoon doono salawaatullahi wasalaamu calayh mucjizo wey uma asara ilayha haddana mar labaad buu nabiga ku siraysto dhegta afka u saaray faatima fadaxikat haddana waa qosashay waa muusatay markay imraad isla rogtay oo oyday ila oyinta xilligaa waa fasaxanta ooyinta xilligaa ah waa fasaxanta xataa dhawaaq waa fasaxan yahay ruuxu intuu warfaada hayo sakaraad hayo intaa doonta dhawaaqi kartaa naqaska iska saar laguma haysto ayib laakiin markay xakawdu ka baxdo naftu ka goodo juuq ma dhihi karti waa in la kala saaro faidaa wajabat falaa tabkiyanna baakiya inta ka horaysa dhawaaq ama adeeg ku taalla ayib laakiin lama ogola ammaan iyo baqbaq iyo waxaan jirin oointa laakiin qaaqla kuu diidimin ee muraadilaaca laguguma haysto laakiin naftu markay godo ruux uu naf baxo markaasan la ogolayn wixii ilma aan ka ahayn ilma duugid waa laogolya laakiin sawaxan i midna lama ogolo waa in la qaado faadima marka way oyday nabigu haddana mar labaad buu ku siraystay fadaxikat waa qosashay nabigu wuxuu u sheegay salawaatullahi wasalaamu calayhi faatimo markaad dambe qoslayso in nabiga wax yar ay ka dambayn doonto wuxuu faatimo ha ooyin ahalka iyo qaraabada ila dhashay iyo aalu beytkayga ruuxa igu soo xiga adiga wey ee soo raaci doona idan wax yar baad iga dambayn doontaa ahalkayga ruuxa u horreeya soo raaci doona ee asna iga soo daba dhiman doona waa adige bas tiida ku farxday marka qosolka halkaa wey aabbaheed haddaan laga xigsan doona iyadoo ku xigto dariiqu maray wax yar ka daba tegi doonto oe aakhira kula dulmi doonto falaa ba'sa calayha marka marka saasay ku farxday wuxuu awliba nabig kale u raaciyey iyaamo marka la tagana haweenka ahlu jannao dhan suldaanadooda wey boqoradooda wey haweenka eh, eh, bini aadamka basharka ah, ee janno mudan doonoo dhanba min abina aadam ilaa qiyaami saaca sayidkoodu wey waa ugaasudeed hogaamin lahayd ilaa maryama binti cimraan haweeneyda iyadu faaban waa ka betr weynta xasan iyo xuseen waxaa la yidhi waa siyidaa shabaab ahlijanna ilaa ciisa iyo minhu ciise zakarya ciise yaya ahay yaya yaya wey ciise yaxya moyn inta kale idinka waxaa leey dhallinyarada dhallinta jannada geli doonta waxaa hogaamin ogaasiye u ah labada xidiga hogaamin waa xasan iyo xuseen waxaan kahayn labadaa nabi oo ciise iyo yaxye ah oo laba nin ilm habreed ahaa habar wadaag bay ahaayeen laba nabina waa ahayen la ambiye wey ambiye looma geli karo ayib abubakar iyo cumarna maxay hogaaminhayaan kuhuul ahljanna garcasta ama garmadowga ragga waaweyn duqayda ah ragga hogaaminaa ah, abubakar iyo cumar wey meesha markaa nabi maxamed iyo raggiisaba haysta la soco hawsha ayada laftiiyan ku dhaafin <clears throat> fadaxikad waa qososhay faatima faqultu linnisaa'i caaisha marka waa aragta gabadha iyo aabbaheed waxay samaynhaya waa u jiiddaa haweenkan fadhigay ka mid tahay caaishana faatima aad ba u aad ba waxay ugu tuhmi jirtay caaisha inay faatimo tahay haweene aad u caqli badan nabi maxamed baaba dhalay ayib waaba ilm nebi waxay tiri caysha in kuntu waxaan ahaa la araa tii malaysaa ma u aragta anaha lihaadihi mara haweenaydan oo faadimo u jeedaay fadlan inuu u sugan yahay cala nisa haweenkan wax dheerta markii faadimo intii nabigu dhegta afka u saaray ay oyday oo miraaday haddana dhegta afka loo saaray qososhay bay xoogow qoonsatay caaisha qoonsatay waa maxay tiri qosolkii oyntiisa saaran yani meeshu wax dhici kara maaha waa inay caqli badan oo degan inay marna oydo isla haddana qosasho faadama hawlka culus baa ku baxday ayib marka tii bay tacliiqinaysaa caaisha in kuntu waxaan ahaa la araa tii u aragta ana lihaadihi اlmarأati haweeneydan inuu u sugnaaday fadlan dheeraad yani caqli wey inay ka caqli badan tahay cala الnisaa'i dumarka faidaa hiya waaba isla ayadiio min الnisaa'i dumar mid ah marka hadda aynu fiirno u dhabagallayna haweenkoon bay lamid tahay haweenku markay wax wanaagsan ku yimaadana waa farxaan marka musiiba iyo mucjiso ku dhacdana durba waa miraadaan idan faadhima ma dhaafsano dumar wey <clears throat> baynamaa hiya tabkii idaa hiya tadxak bay tiri caaisha waata baynamaa xilli hiya iyadoo tabkii ooysay idaa hiya isla markiiba waawatan iyadoo tadxaku qoslaysa tir hadday ooysa dana waa bal isqabadsii waa un hawlo waan bay tiri faraha wax kale ma ah fasa'altuha waan weydiiye tir caisha tiri maa qaala laki aabbaha muxuu ku yidhi hadaaye markuu dhagta af kuu saaray waad oyday haddana waa kugu celiyey waad qosashaye aabbaha muxuu kuu sheegay qaala faadima waxay tidhi innii anugu idan marka haddaaban warka ku siiyoon sirta kuu dhiibaayey labadira baan ahay mid af jilicsan baan af dhow hebel waa af dhow yadaad maqasho waxba ma xajin kara woy waa tanag koolba ku wax kasta ka baxaya woy yani ruux waa inuu sir leeyahay wixii loo sheegay sheekh waxa ninka kuu sheega uu doonayo inay ummaddu maqasho baxo oo baahay iyo waxa sirta waa inaan kala ogaato balna wuxuu sal slam haduu nin kula soo istaago hadal kuu sheego oo uu gaardaymoodoo labada dhinac uu jalleeco waa sir ma sheegi karti maaha inaan ku dhaha ilaali waa inaan aniga warkayga iyo qaabkan u hadlay indhahayga iyo gaardaymoodka jallaciga aad ka garato wuxuu inu sir yahay hadal aan qarinay inuu yahay intaan kujidaan halkaas hadal kugu sheegay dadka maxaa kaaga dhacbixinaya hadal baan kuu dhiibo waan iska baxay waa soo dhaqaaqo nisaadkaad ka bilowda waa tiris dembigeyga iskale adaa iskale ayib idan bay tiri anugu marka haddaan sirta nebi maxamed hadduu ii sheegay baa haddaan aan sii daayo labadira mid afdhow baan ahay yacni sirta aan xajin karin falamaa qubida الnabiyu nabiga marka la qibdooda u geeriyooday <clears throat> qaalad waxay tihi faatima markii dambaa way weydiisay caaisha kama hadhin waxay tihi abba hadda waa dhintay rasuulku waa xijaabtaye faatima ii waran hooyadaa baan ahay xaqna waa kugu lahay weliba way dhaarisay ilaah baan kugu dhaariye xaqaan kugu lahay waalidnimo aha ilaa caaisho faatma waalid bay u tahay igu sheeg bay tiri haye bay taa diyaarba nabig waa geeriyoy salawatullah wasalaamu calayh hadda waa kuu dhiibahaya faqaala waxay tiri caayay faatima asara ilaya nabi markii koowaad wuxuu igu siraystay waa igu siraystoo faqaala wuxuu yidhi inii meyitun anugu waa dhimanayaa cudurka kama kacay geerida waa u dhimanayaa waa xanuunka waa xijaabanaya adduun waa ka tegay aakharaan doortay la soco fa bakaytu haddee gabadh aabbeha dhimanayo ayib carruurta la dhashan ka horreeyeen uma asara ilaya haddana nabigu waa ila igu siraystay faqaala wuxuu uhi inaki faadima adugu waxaa tahay awalu ahlii bii lxuuqaa awalu ahli ahalkayga iyo qaraabada iyo xigtiyada midka ugu horreeyaa tahayo bi aniga eh, lxuuqan haleelid bi ani la helelo ruuxa ugu horreeya soo dabadaba dhiman doona ee gadaashay nacadka lasoo saari doona waadiga lix bilood bas ka dambeysay lix bilood baa ka dambeysay salawatullah waslam aleh iyo dhowr habeen idan waa mucjisataan nabigu xanuunkan inuu u dhimanayo u weliba markaa fiican oo roon maalmaha xanuunku intuu markuu cusbaaba weliba ahayd wuu u xanuunka inuu dhimay waa mucjisa haddana nabigu wuxuu u aalubeydkiisa oo dhan reerkaa dhoobanee sagaalka guriga iyo intaasoo caruura iyo intaasoo qaraaba meesha dhooban ay faadan ugu soo horrayn markaana cidi lagama haynin meel faadimo xanuunaysa ma jirin lix bilood kadib nabiga waa ka daba timid cid ka horreysa ma jiraan nabiga kaga xigta ayada <clears throat> fa sururtu bidaalika arrinkaasaan ku farxay inaan nabiga anigu ku xigsado ayaan ku farxay wa acjabanii waana cajabgeli waa u bogeyd arrinta ayada idan marka xumaan kale iyo fudayd iyo dhallinyaranimo midna igama ahayne geedi nabi maxamed oo laguu sheegay marka laga soo taga nabinimadka aabbaha iyo waalid wey waa la xabsanaya waa danqaday saasaan u miraaday marka xiga aabbaha meeshuu maray haddaba layidhahdaa oo ugu soo xiga ahalkana waa manqaba iyo fadiilo kale wey ayib soomaalida waxay tiraa nin iyo xoolihii ma kala hadhaan way ogyihin anu ma aqaano meelay ka keeneen nin hadduu dhinto xoolihiisa kama hadhaan bay dhn waana qaaliba waa saas leannu ninku xoolo in badan buu soo dhex joogay uu dhaqahayey qaababkiisoo dhan buu yaqaanay sirihiisu hayey markuu laaka ka dhex baxo wiilal yar baa ku lugduubay xoolihii welirba dog ka raacdan waxay ku tuntaan wa kala tuuraan iyo waxay fahm waaye iyo wax kharima iyo deymo fakada waxo dhan waa isla halaabahaya inay ka raystaanna waa macquul odaygu faajir ah oo wiilashu ka khayr dhaamanna macquul baabu qiyaami arajuli lirajuli اlqaacid idan waxaa laga qadanaya ahalka yani dadka muslimiinta sirtooda in la xifdo laga qadanaya waalidkuna ilmihiisa u xurmeeyo yani axkaamtaas iyo in ka badan baa ku jirta baabu qiyaami arajuli lirajuli اlqaacid wuxuu baab yahay ninku inuu u istaaga nin fadhiya ruux fadhiya ma u istaagaysaa xadaثna cabdالlahi bn صالح katib الleyt qala xadaثani leyt bn sacd alfihmi اlmasri qala xadaثani abu الزubayr mxamed ibn muslim ibn tadrus almaki can jaabir bn cabdالlah qaal ishtaka الnabiyu nebi maxamed baa sheegto xanuunsaday hebel wuu sheeganaya waa erey carabi o inagu aan soomaaliyeyn wuu sheeganaya wuu hadlahaya daruuryamaya ma ah iyo maxkamad buu taagan yahay ee waa maxay xanuun buu sheeganaya meel buu ka sheeganaya leanna ruux markaad see lagu haya halkana laga hayaayo xalay ma baryin oo xalay waa liigu baryay oo madaxa baan ka seexan waayeyo qandhoonba kaar baa saa laii geliya dacwo gudbinhaya wuu dacwoonhaya xanuunkiisbuu ka dacwoonhaya waa ina ashtakoonhaya ishtaka nabiyu nabi maxamed baa sheegto xanuunsa yani marid hadda loo jeeda nabigu ummaddi ba u sheegay ma ahe uu xanuunsa hadda loo jeeda fasallaynaa waanu tukannay wara'ahu nabi maxamed gadaashiisaan ku tukannay wahuwa qaacidun asagoo fadhiya salawaat lah wasalam alayh wa abu bakarna yusmicu الnaasa abu bakar ummaddu wuxuu maqashiinhayay sida mubaliq ahaan takbiirahu takbiir arasuul eexa takbiirtiisa allah akbartiisii rukuucdiisii dhaqdhaqaaqiisii iyo intiqaalaadkiisii ayuu gudbinhaya abubakar sidii ruuxii mubaliqa oo kale nabigu faltafata ilayna waana soo milexsaday nabiga wuxuu moodaya nimanka inay fadhiyaanba nimanka ka dambeeyey in nabigu waa fadhiya lama kici karee ayaguna inay fadhiyaan buu nabigu moodahaya sheeduu ka fiiriyey nimanka wada taagan bu arkas ma u fadhiyo faltafata ilayna fara'aana wuxuuna arkay qiyaama inaannu sara joogno tagtaagannahay fa ilayna nabigu wuxuu noo midaaray an iqcuduu wey fadhiista gacantasaa loo yidhi fadhiistaa la yidhi faqacadna waanu fadhiisannay ila amar baa dhacay fasallayna waanu tukanay bisalaati nabi maxamed salaadiisa waanu la tukannay qucuudan xalaanu fadhino falama sallama markuu nabigu salaama naqsi salaadda ka baxay qaala wuxuu ihi in kidtum waxaad sigteen waxaad ku dhowaateen maanta latafcalu inaad samaysaan ficla farisa waruum reer faris iyo reer dhaqankooda mid ku dhaqaameen kuntum khayra ummatin inaad hadda kristaan iyo dabcaabud iyo majuus dhaqankooda la timaada see ku keenteen kuwaasa lagu yaqaana in boqorada ay kor istaagaan sidii sanamkii isagoo madaxweyne meesha fadheenkaas xagga ag ka dhooban yihiin mid babiyo daksiga celiya iyo mid sidii ruux meyd asagu dhaqaaqi maayo farun buu taagi idan dhaqankaas kibirkii iyo isla weynankii iyo ilahay kheyrkii la tacdiimiya ad la timaadeen iska ilaaliyaale nabig muxuu u waad samayseen ma dhihin nabig sal slam wuxuu i waxaad ku dhowaatay inaad falkaa samaysaan maxaa yeelay saxaabadu hadda tacdiim lirasuul oo maysan taagnayn oo taa way ogaayeenoo hadda horbu nabig kala hadlay salwatullah aslam aleyh inaan howlaha qiyaamka aan la ogolayn iyo ruux loo istaagay midnaba gaxal soo marayn laakiin nabiga fadhow yimaadeen salaad in istaag lagu tukada waa yaqaaneen nabigu hadduu xanuunsan yahay idinku waad bad abtaan waad fayoodihim bay islaahayeen saasay u tukadeen iyaamkuna arad baa marka horeba in cuurdaar kuu diida mooyeen yaquumuuna way istaageen reer rum reer faris farisiintooda dadkan iiraan loo yaqaano wey dalkaasaa faracooda ka dambeeya reer rum waa dadka hadda faranjigan dhii reer yurubka u taqaanaan ayib somalia waa hore faranji bay dhawaagaasay fiicnaayeen lann kelimada ifrinji waa kalima islaamku yaqaano salafku isticmaali jireen gaalada loo isticmaali jira cadka ayib lakin wuxu la waxaynaya yurub iyo yurub iyo reer galbeed reer galbeed ba lagu dhi maa loo qarin reer galbeed gaalada mal galbeed degto idan waagada markasta loo socdo reer galbeed ku caadad kaga qaad gaalo waaweyne meel fadhido qaangaar umada baabiso fajaro kafara loo qaadan maayo magac wastin baa lagu leeyahay wastiga iyo waxaasala la kacahaya wastaraanki lama rabo waa shaqe gaalka wegiisa la sheego gaal cad iyo gaal madoonba dadku ahaan jira kafaraa ayb halkaa la taagnaad berihii baa sii baaba'ahayo welih baa dhammaanhayo magacii baa ataa lasii fudanhaya yaquumuuna calaa muluukin boqorraday dul istaagi jireen wahum boqorradu qucuudun ayagoo farfadhiya falaa tafcaluu sidaa hayeelina muslimiine i'tamuu ku dayda oo ku xidha biaimatikum aimadiina ku xidha oo siday yeelaan la yeela bimacnaa hadday istaagaanna la istaaga hadday fadhiistaana la fadhiista in sallaa imaamku hadduu tukado qaa'iman fasalluu qiyaaman wa in sallaa qaacidan fasalluu qucuudan war cad wey imaamku hadduu fadhi ku tukada la raaco inamaa jucila alimaamu liyutama bih ayb warkaasaa la rabaa bukhaari iyo sheekhiisu xumaydi waxay ku tageen xadiidku mansuuq yahay bay ku tageen laakiin sidaa raajixa bal waa ijmaacu saxaaba inaan la ogolayn ibn cabdilbar iyo ibn اlqayim iyo ibn taymiya raxmatullah calayhi iyo ibn munhimada loo yaqaano iyo allah mustacaan ibn xibaan ibn khusayma raggaasaa ku wadhay meesha ayadaa ah. ijmac kan ka saxiixsan maba jiro le ibn khusayma ibn xibaan midnaba lanna waxay soo guriyeen fii saxiixayn bay ku guriyeen saxaabadu qaabka ugu dhaqmeen arrinta idan waa ijmaacu asaxaaba in imaam fadhiya aan lagu daba tukan kara adoo taagan ayb ishkaalka iyo ikhtilaafka iyo axaadiista farama isku hor imanaysaa nebi maxamed waxa u dambeeye fadhi mise waxa u dambeeye istaag waxaa fasira ijmac saxaaba calaa hada idan bukhaari iyo sheekhiisu waa ku khaldameen raxmat ullah calayhima xumaydi waana laga saxan yahay haddana faafaahinta ku laaban mayna arrinta iyada aynu ka soconno muhiimaddu waxaa weeye tacdiimka ilaahay baa subxaana wa iskale wix ixtiraam baab kale istaagga iyo isqoomatiminta iyo hawlaha midna lama ogolo baab idaa taaaba <coughs> inta cariganu ka soo reebna mooyeen idaa tasaa'aba hadduu hahamsado ama halaaqoodo ama hamaansado waxaa tihahdaba falyadac ha saaro eh, yadahu gacantiisa calaa fii afkiisa markaad hamaamsanayso gacanta afka saar ha iska tiraado carruurtaasa sani ninkii xalay idinka sheegay muxuu hi hooyey adeerka cunu gaadhay buuri islaan nima marto u yimid oo qaraabaa hawlo ugu maqan oo sooriya ugu maqan yaa ilmihii yaraa wiil yaroo dhashayba la ciyaarahayduqaydii meesha fadhiyay oday baa intuu hamaamsaday afka aad u kala qaado ilmihii yaraa wuusasa wuu barxay hooyadii ku cararo jikada joogta maxaa jira la hooye adeerka way cuni gaadhay buuri adeer hebel <laughs> way cuni gaadhay markaa laska ilaa hawsha ayada gacanta afka la saar sidii xaaskii afka loo kala qaado xadaثna msdd بن msrhd qاal xadaثna khاlد بن cabdالlah الطaxاan qاal xadaثna shayl بn abi صاlح can ibn abi sacيid cabdiرaحman w inoo iman doona waa nin iqo taabic jaynla abu saciid alkhudri wiilu dhalay wey cabdiamaan laado can abi saciidin buu wax ka warinaya can nabiyi qaal ida tasaa'aba axadukum midkiin hadduu hamaansado falyadac yadahu gacantiisa ha saaro bifihi afkiisa faina shayطaana yadkhulu fiihi shayaan baa ku gelhaya meel kastaa aada waa ciyaal suuqi meel kastaa qaata afku kaa gelhaya kadib buu kugu qoslaya kugu ciyaarhaya idan marka horaan buu weerar kugu hayay ha u sahlan inuu kaa farxasho gacanta afka saar xadaana cuثmaan ibn muxamed ibn abi shayba abubakrin yshayb walaalkii wey qaala xadaana ila ninka cabdulahi bn maxamed ba ninkana waa cusmaan bn maxamed laba nin waa la awey oo culama ah laakiin cabdulahi ba awood badan jabal meel fadhigo ninka asaga dhagax wey qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiid ibni qurt can mansuur ibni muctamir can hilaal ibni yasaaf fiqat limaam can caطaa ibn abi rabaxin can cabaasin qaal idaa tasaa'aba midkiin hadduu hamaansada ama halaaqoodo falyadac ha saaro yadahu gacantiisa calaa fiihi fainamaa huwa hamaansuga ama halaqoodka wuxuu ka yimid min ashaydaani shaydaan buu ka yimid waxaan iyo cajiskeen iyo waxaan kugu fadhiyaasa ka yimid dharigtaa keentay inta badan hamaansiga iyo markay wardo ku haysa iyo calooshoo buuxdo haddana xidhan iyo wax badan baa keena ayib balqanka badan iyo waxaaso dhan waa keena dadka jiminka qaba ama isha qaba ama sixirka qabana wax ka hamaansi badan ma jiraan baabka isagaa xataa hamaamsiga badan carkawaaga waa calaamadiisa ka mid taa ah, lagu gartaa iska ilaali hawsha ayada xadaana musad ibn musarhad qaal xadaana bishr ibn fadl qaala xadaana raggan aad baan usoo maray waba kaga noqon mayno xadaana suhayl ibn abi saalix qaala samictu ibnan wiil baan maqlayo liabi saciid khudri cabdiraxmaan kaadaan soo marayna wey qaala wuxuu i yuxadiu abi ba an ii qor laakiin intaan aysan jirin baan u malay midinka gooye intaas muse wa idin qoranta kulligeed ad ku qoran tahay samictu ibnan wiil baa maqal liabi saciid oo yuxadiثu abi aabbahay u warramayo xadiidka u tabinaya oo marka abu saalix ishayl baa saalix suhayl ba wuxuu leeya aabbahay oo abu saalix ayaa wiil abi saciid dhalay xadiidka u tabinaya taasuu marka macnuu noqonaya laakiin asagoon abihi uu dhexda uusan ku jirin baan xadiidka eh, mari doonaa insha allahu tacaala <clears throat> xadiidka waan mari doonaa haddaynu soo maraynay wiilka abi saciid oo abi wax ka waranayay xadiidka horen maraynay buu ah ayib can abihi abihi oo abi saciida qaala wuxuu yihi qaala rasul اlah ida tafaa'aba axadukum midkiin hadduu hamaansado falyumsik ha qabto calaa fii afkiis gacanta ha ku qabto ama maraha ku qabto faina shayطaana yadkhulu xadaثna khaalid bn makhlad alqaطawaani qaala xadaثna sulaymaan ibn bilaal miya maya halkaan ma geli karo halkan ninka fadhiista waa acmash booskan waxaa fadhiisan kara acmash baa fadhiisan kara ninka beelatayni saxaabigu ku xigsadaa waa ka daweyn ninka waa in ragga la kala barto wey booska ninka imanka ninkaas wey <clears throat> qaala wuxuu yidhi sheekhaas xadaanii suhayl ibn abi saalix qaala xadaanii cabdiraxmaan ibn abi saciidin can abihi abi saciid ana الnabiya qaala ida tataa'aba axadukum midkiin hadduu hamaansado falyumsik ha ku qabto biyadihi gacantiisa fahma afkiisa faina shayطaana yadhulu shaydaanka galhaye iska celi baalka asaga aw baabu wuxuu yahay waa aadaabtii akhlaaqda iyo anshaxa iyo usluubka shareecadu ay ku baraysa wey wax lagaaga tegey ma jiraan qaabkood ummadda ola dhaqmi lahayd qaabkood wax u salaami lahayd saad albaabaha u geli lahayd saad u saxaroon lahayd u kaaji lahayd haddaad hamaansato haddaad hindhisooto wax laga tegey lama arko ayb marka lama doonay sidii odaygu soomaaliyeeda yidhi shareecadu aniga maxay dantayda ka ogtahay inaad ku dhaqanta lama doonahay ayb wadaad somaaliyeed nin soomaaliyeed ba ayada guursaday baa layidhi anu ma aqaana say u sugan tahay waa un la sheega wadaaddu waa sheegen waa soo guuriyaan niman culimaa u tegey waxaa le war aayada show aabbihii baa intuu islaan yar guursaday oo geel badan iyo xoolo badan ka baxshay iyo isagoona intifaacin ayuu geeriyooda odaygi wiilkii marka wuxuu diiday <laughs> xoolihii inaan loo soo waa ogyahay gabadhan yarta guudaana dhaabtana waa diiday aayadiiba marka aroosay wadaadaa u tegey oo yidhi ruuxan ma banaano waa gaalnima ka toobadkeen kala noqon shareecadu diintu sidana ma ogola baa layidhi markaasuu diintu maxay dantayda ka ogtahay dantayda maxay ka ogtahay kaafir bilahi alcadiim in la dilana ahayd mm, marba xataa hadduusa xataa ficilka hore ku gaalooben tanu ku gaaloobahaya diintu maxay dantayda ka ogtahay ayib marxaba keewe laba sheegi xijada ku quntay <laughs> xujada waa ku qonta haddii aan dhelahay jaahil buu ka ahaa <laughs> tan dambe ku adkaysiga mucaanid wey waa cin adiga diinta maxaad inta ka ogtahay meeshu ku cad ayb dhaqanka noocaasi diin fanashada ah laska ilaaliyo dadka diinta falanaya laga karaynin ayb hawsha halis wey <clears throat> baabu hal yaflii axadun ra'sa hayrihi hal yaflii ma falanqaynayaa axadun ruux ra'sa hayri ruux kale madaxii ruux kale madaxii wax ma ka baari karta ama injir ka gor ama saxar ka qaad ama ushan leey ma bannaan tahay xadaثna cabdالlah bn yuusuf التنيسي qaal أخbarana malik بn أنس abi cabdالlah abu cabdالlah can isxaaq bn abi طلxة أnahu samca anas bn malik yaquul asagoo le kaana الnabiy nabi maxamed muxuu aha yadkhulu kii u gala calىa umi xaraamin habareertii wey anas habareertii umu saleym bay la dhalatay waa habareertii ibnati milxaan ahayd umu sule iyo umu xaraam oo ina milxaan ahayd buu nabigu booqan jiray gurigeeda cubaad ibnu saamid baana qabi jiray salawatullah waslamu alayh radiallahu tacala canhu wa kaana waxay ahayd gabadhaasi taxta cubaad ibnu saamid saxaabigaasaa qabay fa acamatu nabiga waa raashin bay siiso waa quudin jirtay aad bay u dhaqaalan jirtay wa jacalat waxay guda gashay taflii inay falanqaynayso ra'sa nabi maxamed madaxiisa oy saxar wacaynkaasa ka qaadayso culimadu saasay ku fasirayaan laanno injir maaha wax la nabiga laga baadhay maxaa yeele nabigu ummadda cidda u nadafad badan bu ah xataa wuxuu kohan jiray in e, sinjiir yar iyo laga dareem nabig sal l slam nadiif buu ahaa idan markaa hawshaa suurtagalba ma ah maryaha iyo saxar iyo bay ka baadhaysa fanaama nabigu waa seexday uma istayqada waa soo baraarugay yadxaku asagoo in badan buu booqan jiray waa salaami jiray gabadhaas ummi marxaama nab sal slam mara badan xataa gurigeeda seexan jiray tanaaba ka mida wuxuu soo guuriyaa ijmaac اlumma culamadu soo guuriyaa in gabadhan umu umm umm xaraam ah ay nebi maxamed maxram u ahayd maxaarimtiisa ka mid ahayd ijmac baa nagu soo guuriya kadib laakiin waadu waxay isku khilaafeen dhankee maxramiyadu xaggay ka timid waadu wuxuu yidhi nebi maxamed aabbihii bay habarir u ahayd ninna wuxuu yidhi mehey awowgii cabdilib bay habarir u ahayd ilan labadooduba reabtigood reer beynajar bay ahaayeen aabihii iyo awogiiba ree bani najaar ba dhalay ree madiina reebto aha dhalay ayb waadana waxay dhaheen ma ahee gabadhii nuujisay ee nabi maxamed murdicaadkiisi aha yay waa ahayn waa habiirtii xagga nugmada ah xajar iyo khayrkii laakin waxay rajaxayaan xataa haddaysan maxar u ahayn nabi maxamed sal slam khusuusiya ku aha khusuusiya ayuu lahaayo waalid buu ahaa dadko dhanba ba basharka iyo dumarka waxo dhan ba nabig wuxuu oga dhaqmi jiray sal slam ama yani inuu yahay ka waalid ka maxram adiga maxaa lagu yidhi haweenka lama khalwoon kartid adu furahaada lama og wuxuu noqon doono inaad ruxlaysa laga yaabaa laakiin nebi maxamed waa macsuum salawaatu ullahi wasalaamu calayh xumaan iyo zine iyo dhaqan midna looga baqi maayo salawatullah wasalam alayh marka xaafidkaas u saasu rajaxay lakin si kastaba noqotee gabadhaas ayuu nabigu booqan jiray salawatullah wasalam calayh ah. mhm. khalwada ha xoolay leeyihiin waa tashriic caama ah taas in lagaga dayo nabigu diidana tanna waa arrimo khaas oo qarsoon taasay u kala qaadanayan ragga xaafidku uu ka naqaashaya si kastaba noqota adugu ama nabiga khaas bay ku adisu xaafidku marayo oo rajaxayo ama waxaad tiraahdaa maxram bay ahayd oo ijmaacanna way ku dheg labadaadu kala ful gabadhna waagi dambe way shiida nabiga al sal slam way weydiisay nabi maxamed waxay ku qusaysaa bay tira bukhaariadda wuxuu ka rabaa intaa kafli ra'sa in ruuxaan adiga ka ahayn madaxa kuu shallayn kayso kuu habayn karo xaaskaada iyo ahalkaada iyo qaraabadaada taas marba ma laha dad kale laga hadlaya ayib nabigu way weydiisa nabi maxaad ku qosashay alxaka allaahu sinak iligaada allaha ka qosliye maxaad ku qosashay bay tiri xuri waxaan arkay ummaddayda ummad ka mid ahoo ku duuli doonta badda intay doomo dhaadheer qaataan weerar berri baan isku ogeyn carab berri ku dagaalami jirtay carab intay qaan gaadhay mujaahidiinoo badda ku duulahaya kalmuluuki cala baan arkay buuri oo aad u khayr badanoo ahlu khayr ah oo ummadda wax ka khayr badan u yaraan doono si nabi maxamed ilahay ii bari inaan kuwa anuu ka mid noqdon doomaha fulo ayib way raacday way gaadhay xilliga mucaawiya mase khilaafadii cumaan bay ahayd mucaawiya khilaafadiisii ayaa lagu duulay oo reer rom lagu duulay sham markii la furanaya qaybihii u dambeysay ilaa byzantiya way ka qayb gashay markay soo laabato ciidanka laga soo laabtay yaa gaarida ay wadatay ka dhacdo qoorta ka jabto way geeryootay idan dadka ku duula halkaas ka ahayd haweenkii baa duuli jira ragii baa la kari laaya haweenkii ba intuu duulaan bay dhaawaca qaadi jireenoo biyaha daldali jireenoo caaisha kamid haweenka duuli jiray ee biyaha daldali jirtay iyo umu sulaym iyo umu salama iyo asmaa bint abubakar iyo rakawa bay ahaayeen tan raacay nabi maxad sal slam baa kunaa nudaawi jarxa unusqi ayib marka ankaas hadda waxa leeyahy ninka dhaqaaqa jihaada wey mala gaaba galay <clears throat> xadaثna عaliي بن cabdالlah almadini abuاlxasan qaala xadaثna اmuغيra ibn slma abu hishaam almakhzumi اlbasri ثiqaة imaam bukhaariga wuxuu ku leey wa kaana iqatan wadaada wax sheesheegay buu meesha ka saarhaya warkoodii wa kaana haddaan bukhaari ah qaala wuxuu uhi sheekhaas xadaana asacq ibn xazm qaala xadaanii alqaasim ibnu ayib fiihi liin ninkan dambe ama ragga hore waa jibaal wey ninkan dambe liim waa xoogo dacfi ba ku jira lakinahu qad tubica min jahat ziyad ibn abi ziyaad aljasaas ninkaasaa mutaabiciyey cinda axmed wagayri can alxasan albasri can qays ibn abi ibni caasim asacdi saxaabi jilwa ninkan dambe qaala saxaabiga wuxuu yidhi u fiirsada saxaabigan wanaagiisi sadaqadaas wuxuu bixinaya eegaata ataytu rasuula اllahi sal l sl nabi maxamed baan imid buuri soo booqday faqaala wuxuu yihi nabi maxamed haada sayidu ahli اlwabar reemiyiga boqorkoodii weeye ninkan ugaaskoodii ahlwabar waxaa loo yaqaana dadka baadiyaha dega xoola dhaqatada ah. sida loo yaqaan reer magaalka ahlulmadar jaajurley iyo buluketuley iyo guryeley dergadley baa meelaha degan tuulada dadka degan iyo magaalooyinka wey ama dadka reemiyiga reer guuraaga ee kolo meeshay daruurtu ka dhac iskaga guurahay geela iyo xoola dhaqda ahl wabar ba loo yaqaana leanna waxay dhaqdaan waxaa u qiimo badan geela geela dhawartiisana wabar baa la yahdaa idan markaa saasa lagu tiri hada sayidu ahl wabari faqultu ya rasuul اlah ma almaalu اladii laysa calaya fiihi tabca min طaalibi walaa min dayf ayb wuxuu nabi maxamedow malmaal maalku muxuu yahay alladii maalkaasu haddii aan yeesho laysa calaya dushayduusan ahaynin fiihi fi lmaali tabicatun daalac iyo daalac raacasho iyo eed midnaba min aalib nin xaq doonhaya walaa min dayf nin marta midnaba yacnii ninka danta leh iyo ninka martida maalkas ka dhicin kara een yeeshay muxuu yahay ii sheeg ee ku fillaan kara waagaa qaabkaas ku fasireen haddana waxay leeyiin ma tabicadu waxaa weeyaan maalka haddii aan dhaqdo aan aakhira la odhan jirno xoolo badan baad lahayd kanzi baad haysatay ee xoogow anugu nolosheeda ku filan ee daalcaraasho iyo eed farad midna aan yeelinayn muxuu yahay laa min taalim saeedeen dhigirin xoolo badan bu hebel ga qarsaday inta waa xaan yar afartan iskaga leexo rebel qaarano shan boqol laga soo ah, oo rebel naga daaye asagaa dabka shidan la aan martina hebel oo oh, rebel ka leexda asagaaba sagaraad eh maalka laygu cuurdaariya ninka daalibkii xaqdoonkan igaga leexana magta iyo qaaraanka raadinayo ninka martida igaga leexanay aniguna aan ku noolan kara ii sheeg way haddana dhankaasi ka wareega aduu labada macno waa macquul faqaala rasul lah wuxuu nicma almaalu arbacuun maal la yeeshahay afartan baa ugu ron afartan halaad afartan eh, eh, lo'a ama afartan saacad waxaa tia afartan xayn <laughs> hadhia oo kaasa ah. walakaru maalka fara badan walkatratuna situun lixdan weeye ayb lixdan maanta ninka haysta ama iibsin karaa faqiir buu ka yahay cinda curfi naas maanta lixdan neef ariga maxay tahay neefka ariga meeqa la siiya laba kun badnaan soo maabsa laba kun iyo shan boqol xag tuulooyinka marka laga iibsanay kun iyo shan boqol kun buba noqon xataa kun iyo shan boqol gaari maayo waa lixdan kunoo shil kun dolar rag baa bil loogu soo diraa ama guri kelida ku bixiya hal mar bil u aata ama guri keliya ku bixiy kun doollar bas ah u fiirsan hadda meesha wax taagan yahay weylin buu nabi waadi cadaabeed waxaa iskale hoogiya ayaan darra iskale liasxaabi ilmi'iin boqolleyda ragga boqolleyda kumanyaal nima noo yaqaan lan garanaya adhi dhaqda dhowr kunoo neefoo adhi ah laba kun saddex kun kun iyo shan boqoloo neef kunlayaalba loo yaqaana meesha adhi ku dareeriyaan waa laga leexan reebi xaggey u guura xaggaas dadkan u guurahaya waa laga leexanhaya maxaa yeele meeshay maraan ay maalin daaqaan way xaalufinaya weylin bay noon xaalun bay noqonaya lagu kala tagay liasxaabi ilmi'iin ilaa man mooyaane acطaa bixiya alkariimata neefka wanaagsan intuu xoolaha u fiiriyo neefka ka dhaqaaqaya u maqoona kuwan ninka dhiibhaya mooyeen qaraan baa loogu iman gabar baa dhibaada ugu iman qaraba uu dhiibhayaa intuu xulo xulo mid e, shimbir qabta iyo xigeeye qabto sakaraada ah, oo ilaa buu dhiibi oo takarta dabaguuraad la yaabi miduu <laughs> ka samray <laughs> ama dhurwaa ufaha la baxay buu dhiibihaya mushkilo weysha ilaa man ruux mooye acطaa bixiye alkariimata yani annaaqata nafiisa oo manaxa bixiyey alhaziirata yani manaxa maaliye o ruuxa maaliyey alhaziirata neef caano badan markaad wax bixinayseed wax deeqaysana neef dhaqaaqa u qiimo badan baad bixin anfiquu min طayibaati ma kasabtum wmima akhrajna lakum min alarضi walaa tayamamu alkhabiiثa minhu tunfiquun walastum biaakhidiihi ila an tuqmiduu fiih qur-aanku waa ka hadlay nabi maxamed waa ka hadlahaya ee dad baan la karayn ayb inama alxayaaة dunya lacibun walahw in tu'minuu watattaquu yu'tikum ii wada aayaddaas in yas'alkumuuha fayuxfikum tabkhaluu wayukhrij adqaanakum ilahi baa ka hadlahaya ilaahay xoolo badan hadduu idin weydiin lahaa bakhaylnimadiina bannaanka iman layd baa layidhi hadduu dhihi laha ilahay xoolahada boqolkiiba waxaad bixisaa konton markay zake la gaaro cusur bay maraysaa idow toban jawaan markay kuu hal jawaan bixi baa sagaal alla lacagtu markaad ka sakaynayso rubuuc cushur boqolkiiba toban tobankaa boqolkiiba maxaan dhanaa tobankaa rubci wey waa laba shilin iyo bar boqolkiiba boqol shilin laba shilin iyo bar ka bixi intaasa dadka lagu kari la'ya ilah wuxuu hi haddaan wax weyn weydiisan lahayn on dhihin xoolihina duciya nebi maxamed waad nici lahaydeen diintan waad nici lahaydeen wax diinta hoogana rugday annaga dhammaanaba si wax nooga qaadaysa shilinba ma haysan wayukhrij adlaqaanakum xumaantiinna bannaanka imanleed baa leegtay laakiin ilahay wax walba idin weydiista haa antum ulaa'i tudcawna litunfiquu fii sabiili اllaahi faminkum man yabkhl wman yabkhl fainama yabkhalu can nafsi waxaa laydinku yeerahayaa inaad jidka ilahi wax ku bixisaan waa xaqiiqo fa minkuma yabkal wallaahi minkuma yabkal wey haddii wadaadku yidhaa tasadaqu walaa tabkhalu waa dhab fa minkuma yabkal nin baa maantooda gacanta girgirido ma laacda jeebka masmadaysa naftu hays mushkilo wey sheekh ayib alaska ila hawsha ayada ninkii wax bakhaylaa la yidhi naftiisa wax ka bakhayl waa saas leanna xoolahaada waxaad bixisay waxaad hormarsatay weeye wixii kuu hadhay guri kuu yaalla ama god aad kaga tagtay ama akoon kaga tagtay xoolahaadi ma ah wixii aad aakhare geysataba xoolahaadi ah xaqiiqadu saas wey fainamaa yabklu can nafsi ayib wاllah اlhaniy waantum اlfuqarاء wain tatawallow ystabdil qowma hayrakum uma laa yakunu amhaalakum culm waxay dheen ree wey ragga loo jeedo an waxba la hadhayn md ree faris wey salmaan raggiisii wey almuhim aayaddu waa caam ninka wax ku bakaylo shilinkiisa wax moodaaye ilahay ummadda wuxuusi nin bixiya oo ilah wax u dhigto ilah waxdaysada oo aakhara gey ayib aduuna keligaa baktiy waan lagu sheegi taarikna ku qori meedaa lagu diimaad moodi ka hadda ku shaxaabaha iyo xoogu dhiibayse kule waad fiican tahay aad baad u fiican tahay nin kaa fiican ma arag markaa dhimata khaayin bakiil waaba ku dhiib wuu ku sheegi waxday ha ka dhegaysan dadku intaa shilin ku gumaysa laakiin maalinkaa dhima taarikh baa lagaa qori carurtaana ceeb baad kaga tegey halka dad ka kaa inaga leexiya alle kaa goowey baa lagu dhiibay waa hilib qadhaadhiya shilin dhibi maayo oo manaxa bixiyo ummadda maaliya alkhasirata dadka marka lakala ooroon lakala hanti roon yahay waxbaa la ismaaliyaa oo ninka walaalka hal idhmaanaya sacbaad siin oo uu soo maalo markuu doran uu kuu celi ayib baabuurkii u baahan ku danaysan uu kuu celi gurigiibuu u bahan inu dejisto uu degi intuu guri kale ka helay haddana uu kugu soo wareeji manixa le in badan baynu soo maray oo wanaxala gawracaadu dad u loogahayo oo marti soorahayo assaminata neef buuran balaq aa usoo ibi ninkaa marti soorayso neef buran ninkaad u loogi intaada dhakaso mid sakaraada oo asaguba orarka gaari waayo ceelka gaari waayo hilagaba tegi waayo oo doona sakara ruuxa u gawri oo markii la gawdiye ka dareerhayaan yani neef dhaqaaqahayo asagoo isshiilahayo oo marka la karinayo u biyo u bahnayn u gawracdo ayib asagaa iskarin bal neefka waa neef iskarinay asagaa ishiilahaya isku filan maxaa yeele subaga ka dhacay iyo dufan ka baxaya ku filan ba iskarinay saasaa la rabaa dii kale waa xoolu wuxuu kugu noqonaya way cadaabka kugu noqonaya haddii kale waan barinay adug ma gela kuu fadhiya sida ninka reer in reer oo bakaylo meel cidla degi jiray ayaa ka dhuuma jiray meel xidoo dam oon la arkaynin buu dhex fadhiisan say martida u dhaafteen loo arag shoo madaxa o dhan iska soo guuranao cidla iska socda oo lahaa meesha xilka intaad gashaa iska seexatid markay qoraxda ku iska socotid oo xalay daalanaa unba markuu soo galay soo leexda kor tigaweyna koortiisa kole buu maqlay wuxuu ku leexay meesha ninka show geel intuu kiciy intuu maaladub inuu sii daayo dadka dhaafa doonhayar ma la baryen ninkii isku naxuuri walaban barn aduma geela kugu fadhiyey bu waa la baryeye aduma geela kugu fadhiyey bu yani magela dhex bari xagee ka timi aminkan yani waxaa loo baaray sheekh wanaxara gowraca asamiinata neefka buuran <clears throat> oo faakala asaguna cuno oon isdirin adugu waa inaad xoolaha ka noolaato ina allaha idaa ancama calaa cabdin nicmatan yuxibu an yara aara nicmata caleyh ilahay ninkuu waxshiye wuxuu ilaahay jecel yahay subxaana wa tacala nicmadayna kaa muuqato dadka masaakiinta waa inay kala gartaan ruux wax laga dolan lahay ruux kale kulligiin baad macawuus urursan qaadataan oo e, qora ah <laughs> ama xinta aad qaadataan <laughs> yaa lagu hagaagi ninkii la shaxaadi lahaa ama wax laga qadan lahaa ama masaakiinta ku fayla lama garanayo mushkilo weyn dadkaa ku dhex dhuuma idan ruuxa muslimka ah ee ilahay wax siiyey waa inay ka muuqato nacmadiis kaa muuqato xoogaha ka noqoto ahalka iyo qaraabadii iyo caruurta iyo haweenkaba ka noolayso xageed wax u urureen dadka masaakiinta aqribadana dhaqaale oo xidhiidhi oo raximka xidhiidhi aduguna xoolahaada ka noolow ila adduunya baad joogtahay ayib akala asagoo cuno raashinka cuna oo xoolihiisiba oo wa acama markaa quudi alqaanica yani asaa'ila qaanico waa ninka wax ku weydiisanaya ee asagu socde waxay dhiibayan magan allaay leh iyo walmuctara ninka isbandhiga haya muctarku waa ninka isbandhiga haya asagu ku weydiisana lakin ishuu kaa baryahaya wuu kuu iman kusoo salaamayo waan ku salaamay wax dhiiba majirree kuwas ka fiicnaaba ku dhihi waad garan wabaahan ya walaalka ilaa uu hadloo dhowray wax dhiiba alla sugin haddii lagu hebel garaacashuu leeyma garasho male way ku dhammaatay hebel garaacashuu leeyahay mooyaan garasho ma haddii lagu yahado kuu dhammaatay sheh kasaa'ilkii asagoo warkiisa cadaysan ee nagnaglaha u dhiib midka asagu muctarkeen ah, isbandhigahaya somaali waxay tahay nin kuudkaad arkay dheen lama sara ama nin fadhigaas lama sara nin baa hebel waa qaraabaatiin walaalkaa madax weydiisati intaas waxoola haystaay wuuba ogyahay waxaan ahay maxaan ka weydiisan waxaad ku bariday iyo waxaad tahay iyo nolosha dha ka warqabaaye maxaad u weydiisanba marka waxay dhahan nin fadhigaada arkay lama joogsa nin arka baahida maxaad ka hor istaagaba wax dhiib inkaarbaad kala qaadaysa markaa dambe iyo walmuctara ninkaas bandhiga haye isha kaa bari haye iman haye asna waxa loo dhiibo qultu waxaa ya rasul nabi maxamedow marka inta uu nabigu la hadlay saxaabigu u sheegay wuxuu ihi maa akrama hadi alakhlaaq nabi maxamed akhlaaqdan maxaa ka qiimo badan dhaqankan aad sheegtay waa dhaqan aad u qiimo badan in neefka wanaagsan la bixiyo in midka caanaha badan dadka la maaliyo la tabal caareeyo in markaad loogeysa ama ruuxa marti qaadaysa neefka u boorina usheegaysa loo gowraco inaan anagu xoolayga ka noolaado ninka saa'ilka inaan wax siiyo kaani wax weydiisana xishoonaya xaggana baaha inaan wax u dhiibo akhlaaqda nabi maxamed aad sheegta wax ka qiima badan ma jiraan bur runtii haadi ma akrama maxaa ka gobsan haadihi alakhlaaq akhlaaqdan iyo dhaqanka waaxsanaha laa yuxallu nabi maxamed lama dega bur saxaabigu sheegaya inuu xoolo badan yahu sheegahaya waxba qaran maayo dukaan xun baan leeyahay xoogo dukaan xun bilku ceshay biyo cabaal naftan ku celcelinaa baabuurka xuma waad dhihi sakaraadka ah wax kasta waxaad ka soo qaadi balaayaa loo bixtay yaan lagu iman waa lagu so agmari wey war nicmada rabbi kuu iska sheega sheekh yaa kugu haysa xolahaada saxaabiga isuu caddaynay laa yuxalu nabi xamed lamaba dega buuri biwaadin tog lama dego ana fiihi anu aan deganahay min kasrati nacamibu geelbadnadee darteed geeliga intuu dhan yahay toga anigu degay aaggaan dego gashaan dego labadasoo deg waa laga lexdaa yan awrtii eh, mxu aha saxaabi magaciisu awrta qaysiga geelisu inu dardara ka lexda u helaan nafta ku celcel ilaahay carruurtan meelahaas lama rabo marka inaad tidhaado laa yuxallu lama dego biwaadin waadhi iyo tog ana fii anuu aan dhex fadhiyoon deganahay min kasrati nacami geelbanniday darteed faqaala rasuulku wuxuu idhi yacni rasuullah kayfa tasnacu maxaad ku samaysaa bilcatiyati waxbixinta markaad wax geelaa fara badan ee qaraabo kuu timaadid wax dhiibaysad wax deeqayso seed u bixisaa maxaad bixisaa waxaad qodhowsheeg waa lagu xukumi inaad tahay weylun liasxaabi اlmi'iin inaad tahay iyo inaad khayr tahay waa cadaan doontaa ayib qultu waxaa nabi maxamed ucطi waxaan bixiyaa albikra neefka ugu baan dhiibaa qaalan curan baan dhiibaa nabi maxamedow hal qawaar ahoo eh, iyadoo sakaraada oo seynta jebiso dhaqaaqila ma doona ma dhiiba nabi maxamedow waxaan dhiibaa yani ugub qaalin ugub baan bixiya albikra qaalin shanjira qaalin shanjira afgar jir baan dhiibaa ayib <clears throat> bikr waxaa layihahdaa hasha marka u horeysa curatay qaalinta haddaad u curatana waa layihahdaa ayib wa ucطi waxaan kaloon bixiyaa annaaba hasha weynna waan bixiyaa u deeqdayda xataa maaha haddaad dhihi aad odhan lahay show geela yar waxaad u bixinaysa ka weyn baaba qiimo badan kuwa weynna waa newxa waan dhiibaa buuri hasha qawaarta tan castaana waan dhiibaa qaalanka yara qayrabka ah iyo qaalinta beedaysana waan dhiibaa geela nooc kasta waa bixiyaa meesha waa ka badbaaday ila wuxuu noqday saxaabigii man acطa alkariimata baabkaa waa galay qodob kale haray waxaa kayfa tasnacu maxaad ku samaysaa fi lmanxa aw alminxa waxaa tiradaba yani maalinta ama tabarcaadinta geeda lascaariyey ama laismaaliyo somalida waxay lahayn bil aan la kala qaadin xoolaha maal madoonaa layidhaha bisha mawliid ka dambaysa wey zako safar mawliid maal madoon yani bishaa ima iman kartid hadday geel kasta kuu dhalo bisha wa ina dhamaato wey wadni caruurtiba iga manqanaysa hmm, bishan ha dhamaato geel lama bixi cilligo kale habeen cusba lama kala qaato lama shallaysto kan lama sameeyo balaayo iyo wax la garan waayo garan maysaan reemiyiga bas ma reemiyaalka ka daran reemiyaalka ka daran ayib nabigu qaala wuxu uhi saxaabigii inii nabi maxamed anugu la amnaxu waxaan dadka maaliya annaaqata hal qiimo badan baan ruuxa maalinaya waayahay ritigaada ka war ritiga weynee qoodhe geela abaahaya ee geela ramiye dada raaciyo haddii lagugu yimaado ummadda ma siisaa mise baarqabka dadka u diidaa oo mid sakaraadoo geelada ku lugaysaa ayb qaana wuxu uhi kayfa tasnac maxaad ku samaysaa fi aruuqati qaalinta awrka mudatay daruuqadu waa qaalinta shanjirka ama fajirka markaa gaadhay xilli eh, abaahagalkay ah marka hadda ayada looma jeedee ritigii abaahin lahaa haddii lagugu yimaado dadka ma siisaa wey qoodha dadka ma siisaa ydu naasu dadku way soo kallahaanba bixibaalihim hogaamihoodi dadku geelay waay soo aadaan aroorti markuu waagi baryo iyagoo hogaamiya ah, xarka wata ninkasta mxuu rabaa ritiga weyn bu iska qabso nin la tagaya bil bay soo haysan usbuuc ydu naasu dadku waa kallahaan bixibaalihin bay la soo kallahaan walaa yuuzacu lagama celiyo yac lama yidhaahdo rajul nin oo ka mida dadkaas soo kalahay min jamal riti iyo qoon yakhtaimhu markaa uu keenaysanayo nin kasta ritigu hogaanka ku laga qaban maayo geelu dhex mari nin kasta ritigu u dhowa hogaanka ku rida uu la tegi geeliisu ku darsan ama uu ku guuri kadibna uu soo celi fayumsiku wuu haysanaya khidaamku waa xadhigga halkaa ka qabta ritiga wey sanqaroorka ka qabto keenaa la yidhahda ama waxaa doonta ku samee ayib <clears throat> fayumsikuu haysan buui maa badaa lahu asag inta u muuqata si inta asaga la noqoto intuu doono haysan usbuuc laba usbuuc bil sanad jid bana haysto xataa yakuuna ilaa u noqda huwa asagu yadhudu mid soo celi ilaa asagu soo celina soo celi odhan maayo tanaa ka sii daran ninkii ha loo daayo geela haska ertiga ha qaato oo geelisa ha ku darsado laakiin waxay ahayd usbuuc marku baqaa in laga daba wiil yar la sii daayo l madaas loo sii daartigo ertiga bogoysha laga raacayo laakiin saxaabi u firso ilaa oo asagu soo celiy laga daba tegi maayo <clears throat> nabi maxamed intaa kaga maran saxaabigii daba taagaya faqaala nabi wuxu uhi famaaluka axabu ilayka <clears throat> am maalu mawaaliik u fiirsa hadda maxaa la yidhi qaysow warka soo gaabi intaasoo imtixaan waad ka boodday kanaad ku dhex doontaa baa lagu hayaa baa la yidhi maalkaada iyo maalka tolkaa keedaad jecesha ficlan caqli wuxuu keenaya maalkaygaan jeclahay alla nafteeda ii daawooyey marka alla naftaada kaa qaatay caruut maka ciyaar jiray soo garan maysaan maalkaygaana ku jeclahay bu nab maxamed tigaa soo socota famaaluka maalkaada miyaa axab la jecel yahay ilayka xaggaada am maalu mawaalika gacalka maalkooda idan horku waa iska cadiya jawaab ama bahan <clears throat> qaala wuxuu ihi fainamaa eh, laka min maalika ma akalta faafnayt hmm? aniga ima qorabaad nuskadii beryahan ma asaabooro dhib ma laha qaala maali maalkaygaan ka jeclaa nabi maxamedo qaala wuxuu ihi faina maalaka waxaa kuu sugnaaday min maalika maalkaada waxaad ku leedahay keliya maa akalta waxaad calfatay oo fa afnayta aad dhammaysay waxaad duulatay baa xoolahaadii ah waxaad xedatay ama aad calfatay ama aad cunta aad maratay maca salaam oo wasaacdayta aad bixisayoo fa amdayta aad hormarsatoo aakhare geysatay ufirs waxaad cuntaada ku galay iyo wixii aad sadaqaysateen baa maalkaadii ah ee ilahay xaggiisa aad geysatay wasaa'iru intiisa kale inta soo hadhay ee lagaa dhexli doono limawaalika tolkaabaa iskale wiilashaadii carruurtaadii reerkaadii qaraabadaadii dadkaasa dhexli doono idan aakhirada waxaa mudan waxaa weeye ee ku anfici wixii aduu aad calfatay ilaahay daacadiisa aad ugu xoogaysatay cid ilahay ku caabuday iyo wixi la baxda sadaqaysatay maca asalaam taa la socaalaya saxaabiyo geelaan buuxinhaya golaha buuxinaya ee lagaaga leexday iska ilaali saxaabi sida dhaanka u fulinhaya dardaaranka nabi maxamed faqultu waxaa laa jarama waxaa dhab ah waxaa dhab ah lain rajactu nabi maxamed haddaan laabto la uqilanna yareeyo oo yareeye cadadaha geela tiradiisa buy lagaaba nabi maxamed markaan nabad ku laabto geela dhex tagaayo ballamka ilaahay maynas baa gelaya geela isdhimid baa ku bilaaban toban bixi labaatan dhiib boqol kala gee waxa yar baa ka soreeye ila mxad baa waaniyey xaqiiqa waa la tabsiyey salawat lah wasalam aleyh haddii addunya qiimo leeda ambiyada qaadan lahayd nabi maxamed baa fidladii iyo dahabkii buurihi safa yeeli lahaa boqor rasuul aan kaa dhignaa li ama addoon rasuulaan kala dooro suaashaasa nabiga loo bandhigay jibriil baa nabi maxamed u baqo waxaa nabi maxamedow hoosu bax tawaadac baa leeyihi haddaad tiraa boqor baan rabaa inaan noqon rasuulah koobaad u kacdo tawaadac kor ilahay baa sila subxana watacaala hoos tag hoos ubax adugu kuma jiran hawsha ayada idan hawluhu nabi maxamed umadda kaga fadli badnaaday ambiyado dhan taasaa ka mid a waxay ummaddu ku ijmaaceen malagga rasuulka ah yani waxaan rabaa meligga rasuulka ah boqorka rasuulka ah iyo rasuulka cabdigan boqornimo shuqul ku lahayn inuu kan fadli badan yahay saa darteed nabi maxamed iyo ibraahim oga fadli bateen ambiyada ka horreysay daawud iyo sulaymaan iyo ambiyada lamidka ahayd oo kale <clears throat> siduu ibnu tamiya kheyrkii ba caddaynaya saxaabigu go'aankaasu qaatay almuhim falama xadarahu lmowt go'aankii buu qaatay xoolihii buu yareeyey wax yar buu ka soo reeray oo carruurta ku filan falama xadarahu lmowt markay geeriyo ku timid saxaabigaasna uu geeriyoodo wafaad si la gaaray jamaca baniih caqligiisu u firsan ninka siduu u khayr badnaa ee u deeq badnaa haddana waa u caqli badan yahay eega meesha ku jirto xadiikaas waa gaaban bayna soo mar hadda koodhan xusuutaan bunuye intan dardaarankeeda soo socota jamaca banihi wiilashiisu iskugu yeeray saxaabigu qays faqaala xuri yaa baniya wiilashaydiiow khuduu canii dhabiga dhah iga qabta dardaaranka waan dardaarmahayaa iga koobiyeyba dhegaysta fainakum idinku lan ta'khuduu ka qaadan maysaan talo iyo ra'y can axadin ruux iyo axad huwa asagu ansaxu lakum minii ruux aniga iga daacadsan tala ka qaadan maysaan laabbihin baan ahay waalidkiin baan ahay adduunyaan soo dhaqay waayaan dhalay waan aqaana waxaatiid ayb cid marka aniga iga daacadsanoo iga naseexa fiican heli maysaane naseexadeeda qaata huwa asagoo ansaxu iga naseex badan lakum idinka minni xaggayda kow qodobka koobaad laa tanuuxu calaya haddaan geeriyoodo tii rabbi ugu timaado ha ooyina wax baroora iyo sawaxan iyo miraad iyo dhawaq ma maqli karo joojiye warka asaga yaan la ooyin la barooran laa tanuuxu calay yaan ligu ooyin ooyintu hadday khayr tahay nabi maxamed baa lagu dul ooyi laha waatana faina rasuul allahi lam yunax calayhi nabi maxamed dushiisa laguma barooranin heblahay adaa codma lana lama odhanin sida raashabel inaad soo kilaysatan haween ooye lama ogolo markuu reer dhinto haween ba la soo kilaysan jiray ah tiriya ninka maxaasibtiisii wanaaggiisii wuxuu qaban jiray iyo oo dhawaaqoo laba hal kilomitr laga dhegeysta dhawaaqood bilaa mikrofon ayib dhaqamadii xumaa wey anu shee raashabel lamaan ku aqaana xamar haddaan gale inay galaan ka baqahayaan aye waqad samictu nabiya nabi maxamed baan maqlayo yanha ummadda ka reebaya can iniyaaxati baroorashada iyo oohinta iyo baroodiiq nabi maxamed baa ummadda ka reebay weelishaydiyow iska ilaaliya idan waxaa laga qaba ninka waayeelka iyo nin markuu dhimanayo iyo ruux ninka qaraabada ee qariibka ah dardaaran diini ah inuu ka tago dardaaran diini ah ma waa kay ragad baa layidhi weliba saasaa markuu idhaa ku taal wa kafiruni u kafna fii iyaabi dharkayga alladii dharkaasoo kuntu an usallii islaamii ku tukada kafan cab iyo mara xanuuya iyo waaraad iyo maraykaani ayaan liisoo jeci kuwii aan ku tukan jiray doaygii iyo shaalka aan ku tukan jiray ku caawiyi jiray ha lagu dubo muxuu macnau leeya yaa yidhi mar cada cusbaa la kafan wanaagsan ninkaa lagu duubo sharcigu waa yidhi laakiin maro cusub lama sheegin diin ma sheegin ayib tanaaba ka khayr badan oo si aad ku ciyaarsan jirtay oo ku markhaati kacaysa ah marada ilaad ku caabudaysa subxana wa tacaala ayib haddii laafaada ilahay ku caasiy jirta iskaga cara mid cusuraas faajir haddaad ahay khariban maraadaas kugu dhowaan ayb alatii kuntu ana usalli mid ku tukada fiiha fi siya wasawiduu xagga dhaqankiina soo ma ah wasawiduu ugaasaya caleema saara ku canashuba akaabirakum raggii kuwina idinku waaweyn haddaad tala iyo aad maamul dhisanaysaa ninka idinkuwin usha dhiiba ah, kaasay yidhahdeen noqdo fainakum idinku idaa sawatum haddaad calama saartaan akaabirakum lam yazal zuuli mahaya liabiikum loo waayi mahayo fiikum khaliifa aabbihin wax khaliif ka noqda oo meeshii ummadda ku sima la waayi maayo ninka weyne idinku weyne curadda aabbihiin asaga idinku dhow laanno dadii horraysa wey wuu idinka daawen yahay walaalka kaagan waa aabbaha oo kale idan saa darteed booska aabbuu taagan yahy usha aabba dhicin wey laakiin midku yara garadamboyskaadii reerka loo dhigo adduunku kharibhaya isaga hooyadii baan kaa dhammaanayn lam yazal zuuli maayo ilaa abikum aabihim fiikum khaliifatun khaliifo zuuli maayo ku ayib waidaa sawatum dhibka kale waxaa wey haddaad ugaasaysaano calamasatan asaakirakum kuwiin idinku yaryar haana waxaa la dullaysan oo la quursan ama waxaa liidmi akaabirukum cala annaas oo marka ninkan yarka wiilka yarka calama saarin ree nin wey oday oho urkucaddaa abwaan oho in badan soo joogo waxaan u soo joogo yidhahda miyaa laga waaye warma reeba duqyado dhan waaba khaariqay way gubteen maskaxoo dhan baa wada gubatay waxba garan maayo wiilasha yaryar baa lagu caraa baryaha idan reerkao dhan waaba ceebaysanba idan ka yarkaa in la caleemasha waas laga dhigaa waxay keenaysaa in duqaydii la ceebayso duqaydii meel lagaga dhaco ayb idan marka waxaa bilaaban xarb baa bilaaban duqayda waaweyn iyo yararka dagaalami reerku marka ka bixi maayo khilaaf iyo fadqalla ka bixi maayo haana way duloobi weye akaabirukum cala wazahiduu dadkuna waa idin quursanhayaan fiikum dadkuna waa idin xankarhayaan naga daay wax la taga ma jira marka meesha dil la fadhiiso oday biyaas halkaa joogto ciroolo oo qaasha uu soo wiil yaroo namnallaan soo fadhiisan adiga kaa socda marka waa la darder hadi libax aar iyo dawaacmaas ka hor ayib waa mahmaadi kashka wuxuu yidhi <laughs> kun kun libaax kun libaaxoo dawaaco hoggaaminayso iyo kun dawaco libaax hoggaaminaya dagaalamay buuri maama carabta xikamtada ka mid tahay ahbaartoodii meel banaan ay isku heleen waa kulli wax abbaanduulin waxaa weeye waa dawaco kuna waa kun dawaco abbaanduulin waxaa weeye libaax ciidanka mid kale su keen labadi madaxweyne macfuud isgeliyey labadi madaxweyne <laughs> kana waxaa weeye dawaco kana waa maxay libaax hadda kunkii libaax abbaanduulin waa la kala tura daqiiqado waa lagu kala turay sakin kunkii libaax ma dhabarka jeediyeen madaxweyne waa la dilay dawciinka waa faraqsaday marka wuxuu ku matalhayaa shacabka muslimiinta iyo shacabka gaalada adunka maanta joog matalaya wuxuu leeyahay gaaladu waa dad masaakiina shacabkoodu aan jirinba wax noolay fahmayaan doqomo mustahbalin wey shaashadda telifi waxay ka arkaan ba u caqli ah madax wala bandhinaysaa ku hayaan maskax furuqda wada qabaan kulligood dawla wax iska cad wey laakiin ruuxa muslimka ah waxa inuu yahay waxay gaalo wadato khariban nacfina dhibna lagu garanaya akhbaartiisi iyo caqligiisana meelo badan buu ka qaato oo kale diinna waa leeyahay ruux dhisan wey laakiin kuwan intaasu ku xidhan yihiin ayagoo dhan dhowr nin baan maamulaba waxay garanayaan iyo waxay midma jiraan idan muxuu yidhi laakiin muslimiintu waa shacab nool waa libaxyada shacab muslimiintu laakiin waxaa maamulo xukuma dawacooyin hebelka mubaarak iyo wax la garan waaya waa wax wada nacla a ah, waxay yihiin jirin waxba yahay baa xukumo haysta ayagu laakiin shacabku waa libaxyo nool wey ama gaawo xuri kulligod waa wey laakin waxay hortaagan libaxyaa maamula dhibkana haysa kaa weebu laakiin haddaan annaga gaalaysa layn bu nimanka naga bixi lahaayeen casar baan ka faraqsan layn bu waruntii waxlaogyahay wey wiilsha yarkii hadda qurigaa kaa la taagan baa meel laga gallaayahay oo awood kasta la bixiyey hadday dowladaha islaamku maanta halgamayan xa malayn dowladaha muslimiinta maanta jooga konton iyo toddoba dowladood caalamka waxa jooga konton iyo toddobo islaan sheeganayo hadday jihaad iclaamiyaan oo dhangalaal laska dhiciyo lacagtana dhiibaan casar baad ka qadin lahaydaan washington muran la'aan wey taas ayada lasweydiin maayo laakiin asaaba ku soo qabanoo ku dhiibi asaaba waxyaha ku hayaba gaalka kaaga daran ayib aynu ka socon wuxuu ihi marka saxaabigii waaslixuu wanaajiya wiilalyahow cayshakum noloshiinna noloshiinnana adduunyada walaa tansa nasiibaka min addunya wey wاbtagi fima ataaka lahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya fainahu maxaa yeelay faina fiihi cafwan faina fiihi nolosha waxaa ku sugan hinan ka deeqtoomid laga deeqtoomo can طalab الnaasi dadka dalabkooda dadka inaad wax weydiiso barido baa yaad kaga deeqtoomaysaa shaqayso xoolo yeelo ayib dadkaad kaga deeqtoomi ninka liidana bakhaylka ah ee inandumeedkaad kaga deeqtoomaysaa ood u baahanayn wa iyaakum wاlmasأala iska ilaaliya su-aasha ruuxa inaad barido oo togsoto iska ilaali fainaha aakhiru kasbi اlmar'i ruuxa shaqadiisa u dambaysaay waa inuu dawarsado daqiiqyaha istaago waa shaqada kugu dambaysa ninkii dawarsid bilaabana ilaa qiyam sac ka bixi maayo nabi maxamed baa sheegay man fataxa calayhi baaba mas'alatin fataxa allahu calayhi baaba faqrin baab su'aalid ninka isku furo gacanta horsadaay ilaahay wuxuu ku furaa baab faqri looma baxa baabka asaga ah nafta haday ku qabato waagi hore somalia hawshaa way lakin hadday inay hawsha xunta waa yaqaaneen waxay odhan jiraan waad baahan tahay bakti looma cuno waad baahantah nafti baa ku bakti looma cuno daad dhiman la iska duwaa yani mahmaaye xikan waxay lahayn gobnimo ku dhisan ama hadda waxaa weeye adduunku waa adduun interes wey meeshay maslaxa kugu jirtay bas war dhamaadigo si daksi baa lagu daadanaya xumaanta lagu daadanaya wuxuu ihi saxaabigu waidaa dafantumuunii haddaad i aastana xabaashaan fasawii sima ekeeya calaya abri qabrigayga sima dhulka la sima wey yaan la taage saxaabiga dhihi jir reer bani bakar baan isku dhici jirnay waxaan ka baqay inay faagaane saxaabiga dhihi jiray waad garanaysaan waana soo maray xadiikan xusuustaan mooyeen isagoo laakiin sidan qaybtan dambaan soo maray fasawu sima wey calay dushay qabri caro la tuuray ha u yeelina baabiye dhulka la sima fa ina kaana waxaa ahaan jiray kaana waxaa ahaa yakuunu ku ahaado shay un xogo isku dhaca beyni aniga inta ka dhexaysay wa bayna hada alxay abiilkan qoyskan min bakr ibn wail qolyahan reer bakr ibn wail aan qoraawanahay carbeed yaa qabla alislaam xoogo isku dhaca naga dhexeeyey in xoolo badanta mogta iyo dadka col wey mogta ruuxa ummadda ka dhex muuqda siisoo col baa laleeyahay ama cilmi ummadda kaga dhex muuqo ama caqli kaga dhex muuqo ama xoolo xasadkaadaa fara badan nin kastoo magac ama cilmi ama diin ama aqoon ama dhaqaale ama ra'yi waa xasadkiisaa fara badan iyo saxaabi maadaama nin maal qabaan u ahaa xoolo badan filjaahiliya nimankan isu dhici jireen reer bani bakar khumaashaatun buu saxaabigu uri khumaashaat xadxadashooyin xandaruufooyin baa noo dhexeeye wey yani xoogo maalin ceelka lasku garaacay iyo xoogo nin toori la geli yani wax dila ah ma ah khumaashaadku waa dafeetooyinka dharka ah een nafkagoynta aan lahayn yani khumaashaatun xadxadasho ama xangarufooyin baa noo dhexeeye wey xoogo isku dhac falaa aaminu aamin kama ihi buuri safiiha mid caqli daran oo madader ah an yatiya inuu la yimaado amran talo la yimaado yudkhulu geliya calaykum dushina cayban fii diinikum akaynu soo marro waxaan ka baqahayaa in intay intuu yimaadaan isoo faagaan oo bannaankayga keenaan oo idinku ninka aabihii qabriga ka soo faagay aad seefta ka sintaan kadibna aad diintiina khasaarto ina adduunyadani marka ceebba aabbahood baa la soo faagay nin baa intuu tagay aabbahood bananka soo turay de rag dhan way dagalamaya rag bay laynayaan idan nin soo yaa dhiiggiisa daadays naar baa diyaar du rabbi ku cafiye idan diintiinna baa ku khasaaray meesha ayada marka wuxu uri saad u badbaadaan dagaal laydin u gelin aaya qabriga dhulka la simisiyaan loo aragba oo reer bani bakar ayib safiih laga waayi maayo ila qabiil weeye ma baa loo suuban kara an yaatiya amran oo nafsi a ah wey inuu isoo faago yudkhilu geliya calaykum dushiina cayban fii dunyaakum yani fi اnnaas addunyada intan ceeb aabbahood baa la faagay qabri bannaanka la keenay bannanka lagu soo tuuray waa ceeb idinka laydgu ceebayn oo laydku dhaleecday markaad dagaalantaana diintiina baa dhawac gaarhaya <clears throat> qaala caliy xul ibnu madayni abulxasan fadaakartu xadiidkan waxaan weydiiyey oon kaga niqaashay waxaan la haasaawow aba nucmaan maxamed bin fadl saduusi baan xadiidkan weydiiyey faqaala wuxuu ihi ma taqaanaa xadiikan xadiikan ma maqashay baan ku odhin faqaala wuxuu ihi ataytu sacq ibnu xasan baan u tegey fii hada alxadiis baan oga tegey xadiika anoo warsanhaya baan u tegey saaabiga ee ninkaas raawiga faxadaana xadiiku nooga wariyey can اlxasan xasan buu nooga tegey faqiila lahu waxaa lagu yidhi can ilxasan sacqi ibn xasan xadiikan xasan baad ka wariyey toos ah mise adiga xasan waa laydin dhexeeya qaala wuxuu ihi sacaq laa yunis ibn cubayd can xasan yunis ibn cubayd baa ii wariyey xadiidku ii tabiyeyoo iiganaan welay can ilxasan laakiin anaa iska soo gaabsado can baan ku idhi iila lahu waxaa lagu yihi samictahu min yunis haddana yunis maka maqashay isacaow qaal wuxuu la kama maqal yunis xadaanii alqaasim ibn muayib qaasim ibnu طayib baa haddana nooga sii wariyey oo nooga naawilay can yunis ibni cubayd can ilxasan can qays saas way xadiidka salafkiisu can makaan goori maadaama raggan aan aqaano ku kalsoonaa saasaan u sii daayey faqultu waxaan ku idhi buu ninka ahaa caliimudin wuxuu yidhi abi nucmaan waxaan ku falima taxmilhu xadika maxaad u warin weyday xadiika haddaad saa u taqaanood warisay sanadka haddaan baan ku warin baad hadda sheegtay ilan cali baa warinay xadika wuxuna ka waranayey can almughiira ibnu salama can isacq ibni xasam idan marka haddii xadiidka aad haysayba intaan meelaha warinaya meelaha aadahay maxaad xadika noogu warin weyday qaala xuu laa dayacnahu waan ilownay haddaan xusuustay mooye markaad xusuusisay adika sheegteed oo maogtay cilmiaad olowda marka lagua naqaasho wa lagu weydi kugu soo bixi ood xusuusan nin aadaad garanaynin baa kugu soo bixi inaad toban sana istaqaani oo saaxiiba ahaydeen oo ilowday maslaxdaad ka baxay yaa maanta ka haray waad ku soo warweel baa wa ka jirta laakiin baryahan dhamaxaad ka maqnaa idan cilmiga qayb baa saasoo intaad xifday hadda kura baratay iyo xoogow daxal saarahaya marka marka lagu weydiiyo oo su'aala kugu yimaadaan oo niqaash kugu yimaado baad xusuusan marka wuxuu laa dayacnaha waan hilmaanay waan ilownay xadiikan culamada qaarkood waa daciifiyeen badhna waa saxiixiyaan badhna waa taxsiiniyaan in la taxsiinaya xasan ah yaa xoog badan waana xasan xadiidku baabu taxriik اra's wa cadi shafatayn wuxuu baab yahay madaxa in la gurnin karo la dhaqaajin karo ruuxa madaxa ad saa dhigi karto markaad hawsha ku xunta gilgili karto iyo wa cadi shafatayn in bishmaha la qaniini karo oo bishinta qaniini markaad xanaaqsanto kale cinda tacajubi markaad wax la yaabto xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki قاal xadaثna وhayb بن khالد xadaثna أyوب بن abi tamيt السkhtiyاni can abi الcاaliية الbarا ثiqة imاam qaala sألtu cabdاللahi بن samid baan weydiiyey qaala wuxuu yidhi sألtu khaliilii abا darin cabdالlahi بن samid abilcaaliya wuxuu soo arkay ziyaad oo salaadii gaabiyo nafta ka gooyey casarka wuxuu iska tukanaya qorax markay dhacayso duurka wuxuu iska tukan kooiyo toban saac ama labayan tobanka saac galabnimo afarta galmo waa u taqaanaa niman salaadda u daran baan ree baremay aad salaada nafta uga gooy ayib khudbay bilaabahayaan shan saac oo e, duhurkay khudba bilabahayan say u khudbaynaya ilaa casarku dhinto koo xilliga bbc ay dhegaysataan bay tukan jireen jumcada ninka ka hadlana seefkaa taqaan ninka yaa amiir salaadda xoogo way daciiftay maligii baa galab maqsuurada lasii geynaya inta la tukanay meel ba lagu so hadhan waa la gawracaya nin loo jiray ziyaad addabi ayaa maalin xajaaja khudbaynhay oo intuu khudba lix saac bilaabay su u waday u waday u hadlahayay kolba boqor u istaagahayey casar gaaban qorax baalka sii dhegayso yuu adkaysan waaye tahay caawani oo nin xanuunsan baa taaye maanta waxaad hadlashaysa kugu filan bur ummaddana qasbi maysaan shan saac baad darooyabaysa buu yidhi la daaray baa u toortay aduba aaniya salaadii way daciiftay haddaad islaamtiina tujiya anas baa fadhiya waayol shiib ah hadduu hadla baa taqaana anas baa rabaa in laftiisa la gowraco waxaa leedahaye oday ka warran wiilka wuxuu sheegahay oday baa le ka warran wiilka muxuu leehay waktiga waxbaa ka hadhayna tujiya buuri qad baqiya min alwakti baqiya ee aan tukan wiilku waasaxaya ma dhihi karo maligii baa galay ofers waxaan boqorada fajarada haddaan layska qaban dhibkaan bay soo wadaan caalamka hadda kharibay ayib <laughs> balaayo kale wey taasna <laughs> balaayo kale wey iyagoo sidaa waa dhaamin kuwa iyagoo sidaa gaal ma gumaysan karin gaal meesha lagu sheego ayaga waaweyn ba iskafkata ka tegi jiray yani way kaata ninka xumaantiisa kale mooyeen gaala laska dhiciyo iyo islaamka hala difaaco safka hore wey gaalada wadaan dhibna haysta w waxaa laga yaaba inaan ka dambayn hawlahaas o dhanba macquul wey cabdulahi bnu saamid <clears throat> soomaali yani habaarka ku dhacay wadaadii habaar waxa musiibada haysata ilaa soddon sana musiibada saaran ee ilaahay ka qaada ilahi subxaana wa tacaala waa dulmigay wadaadaha ka galeen ahluculamaadiinkii dadkii diinta yaqaana bay dulmi ka galeen wacdi culama waxaysiibaa daba yaallay ka bilaabeen dumarkii ragga keebaa fara badan wadaaddaha haddii lagu daro maxay dheen dumarkaa fara badan wax kasta xumaan kasta iskugu geeyeen calmaaniyiin bay kuligood noqdeen idan dulmigii badnaa wadaadiiba hadda u taagay inay muslimiinta difaacaan caamadana gaalay wadaa oo intaasba warku waa yahay caalamka waxa xabad ka dhacaysa wadaad baa wada caalamka wax xabad ka socotay iska caabinay gaala kahortegid ah wadaad baa u taagan intiina kale durbaanka gaala u garacdaan warki waa cad yahay ayb ayadan baa ilah umad ku insha allahu tacala aynu ka soconno almuhim abulcaaliya ayaa soo dacwooday oo nimankaa reer bani umeya salaadda qaabkay u dileen ziyaad buu weliba ka dacwooday cabdillah misaad bun u sheegay cabdillah marka wuxuu yidhi sa'altu khaliilii baan weydiiyey saaxiibkay baan weydiiyey abaa ahaa baan arrintan weydiiyey maxaa la samayn hadduu nin amiir ah salaadda nafta ka gooy faqaala wuxuu yidhi abu dar ataytu nabiya nabi maxamed waxaan u keenay biwaduu'in weyso biyan ogteena ku weysaysto faxaraka markaasuu dhalaqaajo lulay oo laxay ra'sahu madaxiis wacadda wuxuuna qaniinay calaa shafatayhi gishimiisuu qaniinay labada dilmood buu qaniinay cidda saa samaynaysa waa cabdullahi bnu saamit ma aha nabi maxad sal slam xadika danba cadayn doona arrintii markaan u sheegay u ka xunsaday w saxaabigu ama taabiciga ka xunsaday ayib uu laxay madaxuu gelgelay gishintuna qaniinay waxuu la yaaban yahay wixii salaad nabi maxamed ku dadaali jiray safka hore la tukan jiray ee saxaabada islaam yaqaanin iyo salaadda hadda nafta laga goonayay ee la bakti garaacahay yuu la yaaban yahay ultu waxaa li biabi anta wa ummii aadaytuka waan ku dhimay miya abulcaliy waa naxay markuu ninkii madaxa looxay bishintana qaniinay wuxuu shek sho waan ku dhimay dhib ku geysta raallaho sho ma koosan galay ayib aadaytuka waan ku dhibay qaala wuxuu la imada dhibine walaakinaka tudriku waxaad soo gaari doontaa abuu darow umaraaa umar alhaleeli aw aima ama madaxweyneyaal bal haleeli yuakhiruuna asalaata salaada kadib dhiga liwaktiha waktigeeda salaadda nafta ka gooye qultu waxaan dhi famaa maxaad faraysa haddaan nabi maxamed gaadhay xilligaa asaga nin aan salaaddii waktigeedaba tukanayn oo wakhtigii dilhaya sida munaafiqiinta oo kale maxaan sameeyaa ma ayagaa iska sugaa qaala nabig wuxuu uhi salli salaata aduu salaadda tukan liwaktiha waktiga ku tuko gurigaada kusoo tuko intaad casarkii xilligii soo tukata soo dhaqaaq nin hadda cusub iska soo dhig soo camiro Ah, soo dhex istaagayga waktigaadi waa soo duhurkaadi jumcadaadi hawlahaadi waa soo tukatay markaad soo tukata ayaga u imo iyaysan ku imaan kudilin kudilhayaan in ayaga aan salaada ku khilaafayno ka tirsan iska dhi soo dhex istaag istawoy faadka gal isku dhex qaraysa dharka fa in adragta haddaad soo gaadho macahum fasallih fasallih ama fasalli tuko yani waktiga tuko haddaad ayagoo salaada u daagaan u timaadana la tuko walaa taquulna has odhanin sallaytu waan soo tukaday falaa usalli gurigaan ku soo tukaday mar labaad maslada ku tukan mahadhihina ku cesho waa khayre waad soo tukatay tanna iskaga cesho oaadna ku badbaadiye saa darteed caamir shacbi iyo eh, saciid musayib iyo kheyrkood mararka qaarkood xasan albasri waxaa ku dhici jirtay ayagoo khudbaynaya reer banoma khudbaynaya in duurka la dhaafo oo jumcada la dhaafo marka xilliga salaada la gaaray marka fadhi ku tukan jireen way miidaari jireen ciidanka safka ku jiray masaajidka buuxana mukhaabaraad iyo jaasuus baa ka buuxda reer banu ah oo la shaqaysa xataa lama ogola inaad keligaa tukato waa lagu ilaalinaya marka la arka waxoogow inaha isdabadhiga yar rukuucay yaa la warya ma tukanaysaa wuu iska toosi markaasuu gacanta saa dhigi hadhow markuu salaad dhamaysaa dhigi maxaad samaynaysa xogow waan lumada waan ku duruxsanhay lulma qabatay halkaasay baashu gaadhay sheekh halkaasay gaadhay ayib kuwaba hadda diidaan maba tukan kartid anaga nala tukada xilligan tukanaha la tukado kuwa hadda waxay taagan yihin aerobadan laguma tukan karaa ruux salaad aerobad kuma arko tunis iyo maghrib iyo meelaha hadda aerobad kuma tukan kartid mamnuuc waa xarig waa inaad kamaandho goosata inaad tukanayso masaajidka aad ku tukanaysa waa inaad lagu ogya lagugu qoro masaajid kale hadii lagu alka waa lagu alkacahaya halkaasa hawshu maraysaa sheekh kaniisada qabta hawshaas kaniisada dhaantaan ma kuwa qaarkood kaniisadu kii doonaa wata kii doona iskaga tagaay imtixaan ba kama jira balaayadii <clears throat> baabu darb الrajuli yadahu calى fakidih cinda الtacajubi aw shay darsigu caaw intaasu ku jooga hada biاllahi atowfiiq